assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo labaatanaad ee kitaabka laba qaato inuu jiradii inuu ka roystay ama uu soo roonaanayo baabu maa yaquuluhu man aysa min xayaatihi qofkii noloshiisa ka quustayu waxa uu dhahayo can caaishaةa radي allahu canha qaalat samictu الnabiya sal ly slam wahuwa mustanidun ilaya waxaan maqlay nebiga sal ly slm isagoo igu tiirsan oo xabadkeeda ayay ku tiirinaysay madaxiisa eh yaquulu oo leh allahuma اغfir lii warxamnii waalxiqnii bالrafiiqi اlأclىa muttafaqun calayh allahu ii dembi dhaaf oo i naxariiso oo i haleeshii rafiiqa sare isagoo sidaa le baan maqlay salawaatu ullahi wasalaamuh calayh marka kolkaasuna waxaa kolkii la khiyaar geliyey oo ay garatay umulmuminiinna way garatay oo waxaan maqli jiray bay leedahay in isaga oo fayow uu nooga warrami jiray nebi kastaba in la khiyaar geliyo markaa jashiisu timaado marka waxaan gartay inaanu annagana dooranaynine uu dooranayo rabbi iyo rafiiqa sare uu dooranayo وعنها رضي الله عنها qالت رأytu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka allaan maqlay aan arkay isagoo wahuwa bilmowt isagoo geeridiina ku jira yani sakaraadaya cindahu qadaxun fiihi maa agtiisa uu yaallo weel ay biyo ku jiraan wahuwa yudkilu yadahu fi lqadax weelkaas uu gelinayo gacantiisa ثuma ymsaxu wajhahu bilmaa wejigiisa biyaha uu marinayo ثuma yaquul uu leeyahay allahuma acinnii calىa gamaraati اlmowti wa sakaraati اlmowt gamaraat waa jamcu gamra yani waxaa laga wadaa suuxdimaha iyo miyirbeelkaa laga wadaa sakaraadkuna marka waa taas waa la yaqaano waa isku mid weeyaan marka allow dhibaatada jirada sakaraadka alla igu caawi buu ka wadaa nebigu sala allau aleyh waali wasalam rawahu tirmidiyu wa kadalika ibnu maajah walxaakim ayaa wariyey xadiidkana waxaa weeyaan waa daciif oo dacafahu sheikh اlalbaniyu fi saxiix aljaamic sagiir wa mishkaati masaabix wa fiqhi sira تqrيج فqه sيra intoo dhan ba لsheekh الغazali yani intaba wuu ku ضaciifiyey waxaana weeyaan wuxuu sababka u ضaciifiyey waxaa wey sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho muسى بن srjis wa huwa ضaعiif baabu اsتحbaabi waصية أhli الmariiض waman yakdumuhu bilixsaani ilayh dee dardaaranka lagula dardaarmo qofka jiran dadkiisa iyo qofka u adeegay iyo qofka dadkaas hareera joogjooga in lagula dardaarmo inay wanaag u sameeyaan waxtimaalihi iyo dulqaadashadiisa wasabri calaa maa yashuqu min amrihi in lagu sabro waxaa lagu dhiboonayo oo arrimihiisa ah shushubanka iyo matagga iyo rogrogidda iyo qaadqaadidda iyo dhigidda iyo waxyaalahaas dhibaatada ay kala kulmaayaan inay u dulqaataan in lagula dardaarmo oo wanaajiyo oo muxuu ahaaye naf weeyaan naf bani aadam weeyaan oo dhibaataysan yahay isaga dulqaato in la yidhaaho wakada alwasiyatu biman qaruba sababu mawtihi bixaddin aw qisaasin wanaxwihimaa sida oo kale baa isagana loogula dardaarmaa qofkii yaanu jiranaanin babe sababtii u dhimanaya ay soo dhowaatay oo ama qisaas loo soo xidhay ama dil lagu xukumay oo muxuu ahay xad iyo wixii lamid alaykum asalaam waraxmat ullah dulmi iyo iyo xaq wixii lagu dilayaba qofkii yani kuwa masalan waxaa ka a ah kuwa xabiska dawladaha iyo ku jira ee dilka lagu xukumay iyo askarta waardiyaha ka haysa iyo waa in iyagana lagula dardaarmo oo la yidhaha war nimankan dad baa xukuntay oo iyagu muxuu ahay waxaa dilkaasi waxaas idinku shaqo kuma lihidine bal intay idinla joogaan idinku dhaqaaleeyo u farsameeyo u turco in sidaa la yidhaho وعn عمrان بن الxuseyn رضي الله عنهma أن امرأة min جuhaynة رضي الله عنها أتت النبي صلى اه عليه وسلم haweeney جuhayna ah qabiiladaasaba u timid nebiga صل sلم وhiy xubla min الزina iyada oo zina uur ka leh zina ka uuraysatay faqaalat markaasuu tihi ya rasuul الlah asabtu xadا faأqimhu عalaya xad baan ku dhacaye iga oofi fadacaa rasuulu llahi sala allau alay wasalam markuu hubsaday inay garanayso oo ay ka dhab tahay arrintaasu yuu u yeedhay weligeedii buu yeedhay faqaala axsin ilayha wanaajiyo hagaajiyo faidaa wadacad faatinii biha markay dhasho ii keen fafacala wuu yeelay faamara biha nebiyu sal ly slam nebigu amar buu ku bixiyey fashudad calayha tiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xidhxidhay oo farqaha iyo tarfiya la iskaga xidhaday ama qodax iyo wax sidaasa lagu muday markaas eh, si ayna u korka kolkay si ay xanuunsanayso in cawradooda u muuqanin uma amara biha farujimad amar buu ku bixiyo waa la rajmiyey uma sallaa calayha waa ku tukaday rawahu muslim waqad taqadam wuuna soo hormaray baabu sabr ayuu kusoo hormaray raqam itnain wa cishriin baabu jawaazi qowli lmariidi ana wajicun aw shadiid lwajci aw mawcuuq aw waa ra'saah wanaxwu dalik waxa weeye inuu bannaan tahay qofka jiran inuu yidhaaho waan xanuunsanayaa iyo aad baa la ii hayaa iyo aad baa la ii kaarinayaa iyo <clears throat> iyo alla madaxayo alla dhabarkayo wax sidaas inuu yidhaaho inay bannaan tahay waa haddaanu uga qastaynin tashaki iyo sabir la-aan eh xaalkiisa inuu ka warramayo wa bayaanu annahu laa karaahata fii dalika arrintaas inayna karaaha ku jirin idaa lam yakun cala atasaquti wa idhaari aljazac haddii aanu ahayn qaada shawaa iyo cali uu ka caraysan yahay oo muxuaha qadaha alle aan u hogaansamaynin iyo muxuaha uu ka yahay un xaalkiisa oo uu ka waramo taasu marka waxay la mid tahay sidii nebi yacquuba salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu dhihi jiray innamaa ashkuu bathi waxusnii ila allah markay wiilashiisu canaantaan oo sabirla-aan muxuaha murugada uu u murugooday yuusuf ay ku canaantaan ayuu wuxuu dhihi jiray anigu dhibaatada haysata iyo kurbada haysa iyo musiibadaydaan rabbi u sheeganaya وعn iبni mascuudi radي allahu canhu qaala dakltu calى الnabiy sala اله alay slm rasuulka allaan u galay wahuwa yuucaku isagoo la qandhinayo famasistuhu waan taabtay marada dusheedu ka taabtay faqultu markaasan waxaa idhi inaka latuucaku wackan shadiida adiga waa lagu qandhinayaa mise waa lagu kaarinayaa kaar daran faqaala markaasuu yihi ajal inii ucaku kamaa yucaku rajulaani minkum aniga waxaa la ii qandhiya mise waxaa la ii kaariyaa buu yidhi sida loo kaariyo ama loo qandhiya laba nin ka mid a markaasna wuxuu yidhi ibn ibnu mascuudna wuxuu yidhi waxaa kuugu wacan laba ajir baad leeda markaasu yihi waa sidaas markaasna xadiidkana waa soo hormara oo muttafaq calayhi waxaana kusoo maray raqam hamaaniya wa halaaثiin sabriga xaggiisaan kusoo maray baabu halkaas marka waxaa weeye an sabrka nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu ku sabraayey buu usoo daliishanayay halkanna wuxuu usoo daliishanayaa muxuu ahay hadalkaa uu yidhi waa ad waa la xanuuniya waan qandhadaayo sidaa laba nin oo idin ka mid ah oo qandhadaan baa la qandhiyaa wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal ja-anii rasuulu llahi sal l slm rasuulka alla i yimid yacuudun isagoo ibooqanaya booqanaya min wajacan ishtada bii jiro oo igu kululaatay faqultu markaasa waxu hi qad balaga bii maa tara waxa arkaysaba erkaysaba hayo xanuunkuseed arkaysa u hayaa waana duu maal nin maal laana ahay walaa yarhinu ila bnatii gabadhayda mooy wax kalena idhexli maayo fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay mutafaqun calayh wuxuuna kusoo hormaray raqab xagga sabirka iyuu isaguna kusoo hormaray wacan alqasim bni muxamedin qaala radia allahu canhuma qaal alqasim bni moxamed bni abi bakrin asidiq wey radi allahu canhum eedadii oo caaisho ayaana soo korsato oo axaadiid badan oo aada uga wariyey qaala qaalat caaishatu radia allahu canha waa ra'saah alla madaxayo bay tidhi faqaala nebiyu sala allau alay slam markaasuu nebiguna wuxuu yidhi bal ana waa ra'saah wadakara alxadiida rawahu lbukhaariy xadiidka baqiyadiisa kale waxay ahayd inuu kolkay tidhi waa ra'saah isagoo nebigu sal ly slam aasiya ka soo noqday buu u yimid iyadoo madaxu xanuunayo oo leh alla madaxayow markaasu wuxuu uhi waxba ku yeeli maayo haddii aad hortay dhimato oo aan ku dhaqo oon ku kafno oon kugu tukado oon ku aaso markaasa ka masayrtay oo tili waxaaban u malaynaya inaad geeridayda jeceshahay oo haddii aan geeriyoodo maalintaaba mid kalead gurigay ku soo aroosi lahayd markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam waa hadalkan ka yidhi bal ana waa ra'saah yani anaa kaa hor dhiman doona ayuu ku wadaana salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh markaasuu eh, muxuu ahaaye khilaafada qofka qaban doona iyo sidaas iyo uga sii warramay marka waa ra'saabay caaisha nebiga agtiisa ku tiri isaguna waa ra'saabay baabu talqiini almuctadir laa ilaaha ila allah qofka sakaraadaya oo loo laqino laa ilaaha ila allah inuu yidhaho qul baa weliba la dhahayaa maaha agtiisa un baa lagu dhahayaay can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofkii hadalkiisa ka ugu dambeeyaay uu laa ilaaha ila allahu noqdo moxamedun rasuulu llahi haddii lagu sii danana waa uu sii wanaage dakala janna jannaduu gelayaa biduuni xisaab in sha allah rawahu abu daawuud walxaakimu waqaala saxiixu lisnaad waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu alalbaniyu fi saxiix aljaamic asagiir marka sidaa daraaddeed baa loogu laqinayaa yani in hadalkiisa uu wax ugu oo in qaraabadiisa iyo saxaabtiisa iyo dadkaa la jooga ay ugu dadaalaan inuu shahaadateynkaa ku dhinto oo la xusuusiyo oo hadduu hadallo kale iyo soo kala dhexgal galo alxamdu lilah in loo laqino weeyaan وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاala qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم laqinuu mawtaakum laa إlaha ilا الlah rawahu mslim u meeriya oo laqina dadkiina dhimanaya laa ilaha illa allah marka laa ilaha illa allahu dhe baa la dhahayaa sidii nabiga sal lla alay sl adeerkii abu aalibba uu ku yidhi qul laa ilaha illa allah ku yihi marka siday fuqahada qaarkood ay yidhaahaan ma aho in agtiisa lagu dhahayo la maqashinayo una aan dheh la dhahaynine dheh baa la dhahayaa uma baabu maa yaquuluhu bacda taqmiid اlmayit taqmiidka waxaa weeyaan in indhaha loo laabo qofku marka sida xadiidkan uu sheegi doono soo socda markuu qofka naftu ay ka baxayso naftiisa sii socota iyo malaa'igta naftiisa qaadaysa iyo jaranjarada naftiisa lagu sii qaadaya iyo uu sii daawanaya oo sii fiirsanayaa markay naftu ka sii baxayso marka siduu sidaa u yahay bay naftii kaga baxaysaa markaas indhihiisu kor u jilaadmayaan markaasaa kolkay naftu ka baxdo waa in xiribaha hoos loogu soo celiyo isha loo daboolo kaasaa marka tawmiidkaasaa laga wadaa leanna kolkaa mandar foolxun buu noqonaya indhihiiyo kariir ahoo dibadda yaallo oo sida xoolaha iyo marka muxuu ahay ah afkuna sida oo kale isagana waa la isku celinayaa si oon u kala taraaqmin kaasaa marka taqmiida la yidhaha marka qofkii sidaa u sameeya meydka waxa uu dhahayo can umi salamata radi allahu canha qaalat dakala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam calaa abi salamata radi allahu canhu abu salama oo ninkeedii ahaa nebiga sala allahu alay wali slam ugu horreeyey radi allahu can abi salama ummi salama radi allahu canhum yuu u soo galay waqad shaqa basaruhu isaga oo xaydmay indhihiisii indhihiisii ah, kor u xaydmeen fa aqmadahu waa u indhalaaba indhuhu usoo jebiyey uma qaala markaas wuxuu yidhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar nafta marka la qaado ee basarkaa raacaya kor buu sii fiirinaya wuxuu qofka meydka marka indhihiisu ay kor ugu xaydmayaan waa sidaa fadaja naasu min ahlihi waxaa buuqay oo oohin isku daray dad ciddiisii ah dad guriga jooga haween iyo waxaa iska ahaa waa kolkay hadalkaa nebiga maqleen sala allahu alayh waali wasalam ay ogaadeen inuu dhintay markaasay buuq iyo qayle isku dareen oohin faqaala markaasu wuxuu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum ilaa bikhayr naftiinna ha ugu ducaynin ilaa wax wanaagsan mooyaane oogayay ba'ayay muxuu ahay miciin beelayay gurigay ba'yay waxyaalo sidaasa dhihina buu leeyahay malaa'ig baa idinla joogto aamiin idin dhahayso oo waxaad tidhaahaan ba waa laydin aqbalayaaye wax wanaagsan marka ku hadla si malaa'igtaasu ay idinku ducayso aamiin idinku tidhaaho oo alla idinku aqbalo sida marka uu nebiguna sala allau alay slam uu u laqinay umu salama sidaas weeyaan oo xadiidka kale soo socdaa uu sheegi doono marka waa haweenka iyo dadka caamadii iyo makasta iyo waxyaalahaasu waxay ku dhawaaqaan waxyaalo xunxun bay ku dhawaaqaan kolkii qofkii uu nafta ka baxay iyo kolkii la aasaya laga kala dareerayay iyo kolka guriga laga bixinayay iyo marka waxaa weeyaan dad ahlucilmigahi oo ahlu khayrihi inay intay la joogaan ay waaniyana u diidaan ma aha in la canaanto oo dadka qaarkood hadallo kulkuliyo bay kula hadlaan oo waa canaantaana iyagana in la canaanto ma aha waa in loo caqli celiyo waa in si qabow loola hadlo laakiin sabir la faro sida waxa ay ku dhawaaqayaan la faro sidaas weeyaan markaasuu wuxuu yihi naftiina ha ugu ducaynina ilaa khayr mooyaane fa ina almalaa'ikata yu'amminuuna calaa maa taquuluun malaa'igtu way u aaminsanaysaa wax aad alla waxaad dhahdaan be uma qaala markaasu hadda wuxuu yihi waa kan wuxuu dhahayo qofka indhaha u laabaaye allahuma اغfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin wاklufhu fii caqibihi fi lgaabiriin wاغfir lana walahu ya rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi rawahu muslim <coughs> sidaasuu dhahay marka qofka maydka ah, qofka la jooga madaxa haye ee indhaha u laabayaayo <coughs> waqti ay naftu ka baxdo ee indhaha u laabo waa inuu sidaa yidhaaho hallow abuu salama u dambi dhaaf oo darajadiisa sarraysii dadka aada hanuunisay dhexdooda oo muxuu ahaaye uga naa'ib noqo oo u dhaqaaleeyo u hagaaji dadku <coughs> uu ka tagay adduunyada ku hadhayna <coughs> noona dambi dhaaf annaga isagaba yaa rabbaalcaalamiin u waasici qabrigiisa oo una nuuri qabrigiisa rawaahu muslim baabu maa yaquulu cinda almayit wamaa yaquuluhu man maata lahu mayit qofka dhintay agtiisa wixii lagu dhahayo iyo qofka laga dhintee qof uu ka dhintayo ama agtiisa ha ku dhinto ama geeriisa soo gaadha wuxuu u dhahayo can ummi salamata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala lla alay slam rasuulka allah wuxuu yidhi idaa xadartum almariid aw ilmeyt qofka jiran markaad la joogtaan buui mise qofka dhidmanaya markaad la joogtaan faquluu khayra wax fiican ku hadla faina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun qaalad markaase waxay tidhi falamaa maata abuu salama ninkayga abuu salama ah radia allahu canhumaa markuu dhintay baan ataytu nabiya sala allahu alayh wali slam nabiga aan u imid faqultu yaa rasuula allah ina abaa salamata qad maat abuu salama wuu dhintay qaala markaasu wuxuu yidhi quulii dheh allaahuma kfir lii walahu waacqibnii minhu cuqba xasana allow aniyo isagaba noo dembi dhaaf oo muxuu ahay iiga dembaysii muxuu ahaayey ciwad fiicanna ciwad wanaagsanna iiga dembaysii oo bedelkiisi ciwad wanaagsan iisoo geli qaalat faqultu waan dhahay faacqabani illaahu man huwa khayru lii minhu mid iiga fiican baa alla iigu bedelay mxamedi sal allahu alayh wali slm rawaahu muslim hortii hore waxay tidhi yaa um, abu salama ka fiicanoo aan helayaa markaasi haddana marka amarkii nebiga sal ly slm qaadatay oo ay dhahday markaasa alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey mid abu salama iyo unka oo dhanba ka fiican oo moxamed salى اlahu alيyh ali wslam rawaahu muslim haakada ah, muslim baa wuxuu ku wariyey sidantada oo idaa xadartum اlmariid aw اlmayita calaa shaki buu ku wariyey warawaahu abu daawuuda wagayruhu almayita bilaa shakin abu daawud iyo qayrkii baa shakiinoo marka qofka qofka dhimanaya markaad u timaadaan yani istiqraadayo weeyaan xadiidkan waxaa kaloo wariyay intantada dambe shanta iyo ibnu xibbaan iyo xaakim baa wariyay intantada aan shakiga lahayn oo qayrka uu sheegaya abu daawud qayrka baa weli uu leeyahay waxa weeye baqiyat larbaca iyo axmed iyo ibnu xibaan iyo xaakim waana saxiixu saxaahu fi saxiix aljaamic asagiir wacanha radi allahu canha qaala samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul maa min cabdin tusiibuhu musiiba ma jiro addoon oo musiibada ay ku dhacaysa oo qofka laga dhintay wuxuu dhahayo weeyaane fayaquul oo dhaha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi annagu allaan u sugnaa ana allaa na leh weeyaan wa innaa ilayhi raajicuun annaguna xaggiisaan u noqon doonnaa allahumma allaahumma ajurnii fii musiibatii allow iga ajrisii musiibadayda wakhluf lii khayra minhu iiga dambaysi khayra minha mid ka fiican saxu hadihi lmusiiba yacni qof sidaa ilaah ma jiro ilaa ajrahu allahu tacaala fii musiibatihi ilaa alla waa ka ajrisiiya musiibadiisaas wa ahlafahu wa akhlafa lahu khayra minhu ku ka fiican wax ka fiicanna alla waa ugu bedelaa khayra minha falamaa twufiya abu salamata radia allahu canhu markuu abu salama geeriyooday baan qultu aan idhi kamaa amaranii rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wslam sida rasuulka alla uu faray faakhlafa allahu lii khayra minhu rasuula اllahi sala allahu alيyh wali wasalam rawahu muslim mid ka fiican baa alla igu bedelay oo ah rasuulka alla sala allahu alيyh wali wasalam وعn أbي muسى رضي الله عnه أنa رsuul الlahi صلى اه علي sسلم qaala إda maata walad الcabd marka uu dhinto addoonka ilmihiisu markuu dhinto qaala الlahu taعaalى لmalaa'ikati alla malaa'igtiisi wuxuu ku dhahayaa qabadtum walada cabdii ma qibdooteen addoonkayga ilmihiisii fayaquuluuna nacam haabay dhahayaan fayaquulu markaasuu dhahayaa qabadtum hamarata fu'aadih ma qaadeen muxuu ahaaye wadnihiisa midhihiisii wadnihiisa midhihiisii ma qaadeen yani shaygii midhaha wadnaha oo kale u ahaay wadnaha kaga yaalay yuu dhahayaa fayaquluuna nacam fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa famaadaa qaala cabdi muxuu dhahay addoonkaygii fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjac wuu kugu xamdiyey oo wuu inaalilaystay yani qaala inaa lilahi wa inaa ilah raajicu istirjac kaasaa la yidhaha fayaquulu llahu tacaala markaasu alla dhahayaa ibnuu licabdii baytan fi ljannati wasamuuhu bayt alxamd rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan addoonkayga jannada guri uga dhiso oo gurigii xamdiga u bixiya marka guri magac leh adduunyada guryaheeda waxaa la og yahay daaraha tilmaaman ee gaarka ee kuwa kale ka seexag jira unbaa magacyo loo bixiyaa marka guryaha caadiga iyo magacyo looma bixiyo marka guri cajiib leh ayaa loo dhisayaa oo magaca leh baa loogu dhisayaa xadiidkan kadana markaa waxa weeyaan imaamu tirmidi radi allahu canhu wuxuu yidhi xadiidku waa xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu lalbani fi saxiix aljaamic asagiir waa wuxuuna imaan doonaa mar labaad buu soo noqon doonaayo alf wa ultamiya hamsa wa tisciin buu ku imaan doonaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اllahi sala allau alayh wali w slam qaal yaqulu اllahu tacaala allah wuxuu dhahayaa maa licabdi اlmu'mini cindii jazaaءun addoonkayga mu'minkii agtayda kuma le abaalgud idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunya markii aan qaado kiisi uu khaaska ahay si gaara uu jeclaayo ahlu adunyaha ka mid ahaa uma اxtasabahu haddana uu har alla geysto oo u sabro ila aljanna janna mooy wax kale abaalgud kale ma leh rawahu الbukhaariy waqad taqadama biraqmi اثnain وaثalaaثiin kitaabu sabri bay axaadiitantaada kusoo hormartay وعn usaamata bni زaydi radي allahu canهuma qaala arsalat ixdaa banaati الnabiyi salى اllahu عalيه wali slam ilayhi gabdhihii nebiga sal ly slm mideedu waa zaynab radi allahu canhuna ayaa u soo fariin dirtay oo tadcuhu iyada ugu yeedhaysa oo tukhbiru uga warramaysa ana sabiyan lahaa aw ibnan fi lmowt canugkeeda buu yidhi mise wiilkeeda ayaa geeridii ku jira oo dhimanaya faqaala lirasuul ergeygii ay soo dirtay buu wuxuu ku yidhi irjic ilayhaa ku noqo faakbirha uga waran ana lilaahi ma akhada walahu ma acطaa alla subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay wuxuu qaaday iyo wuxuuna siiyaba wa kullu shayin cindahu biajali musama wax waliba muddo go-an oo magacaaban buu ku leeyahay famurhaa amar oo faltasbir waltaxtasib ha sabirto oo hor alle ha geysato wadakara tamaama alxadiidi muttafaqun calayh xadiidka dhammaystirkiisii buuna sheegay oo wuuna soo hormaray xadiidku wuxuu kusoo hormaray sagaal iyo labaatan xadiidkii ahaa uu kusoo hormaraya baabu sabriga ah wuuna iman doona wuxuu ku iman doonaa sagaal boqol labaatan iyo lix buu ku iman doonaa marka xadiidka tamaamkiisuna wuxuu ahaa mar labaad inay kusoo fadheenceliso iyadoo ku dhaaranaysa markaana rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu kacay isaga oo rag ay la socdaan markaasna loo soo dhiibay canugiioo laabtiisu ay qaraclaynayso markaasna uu indhihiisu ilmeeyey oo markaa raggii la socday nin ka mida ah sacd ibnu mucaad uu yidhi yaa rasuul maxay tahay sidantadu markaasna nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi waa raxmad oo allah uu geliyo addoomihiisa qalbigiisa mise addoomihiisa intuu doono qalbigooda uu geliyo weeyaan allahuma اjcal الraxmata fi quluubina <clears throat> baabu jawaazi اlbukaa'i calى اlmayit ayra bغayri nawxin bغayri nadbin walaa niyaaxa bannaanaanshaha in loo ooyo qofka dhintay loo ooyo iyada oo ammaan nadbi waxaa la yidhaha in la tirtiriyo maxaasintiisa kii kan ahaayo kii kan ahaayo niyaaxaduna waa qaylada iyo baroorta labadaa midna la-aanteed iyadoon ahayn in loo ooyo inay bannaanta yani indhuha ilmeeyaan ama niyaaxatu faxaraamuhu sayaأtii fiiha baabun fi kitaabi الnahyi halka waxyaalaha manhiyaadka ku sheegi doono ayuu xadiidka baab ugu imaan doonaa niyaaxada in sha allahu tacaala wa ama albukaa'u oohinta oo cilinta faja-at axaadiidu kaiiraة minahyi canhu cilinta meeta cod kale weeyaane wa ana almayita yucadabu bibukaa'i ahlihi in loo loogu cadaabayo niyaaxada yani waa midda oohintanteeda maniyadii waata cod kale he nahyigeedana xadiid baa ku soo aroortay in qofka bukaa ee qofka dhintayna loo cadaabayo oo inta ay ciddiisii u oyday taasna iyadana xadiid baa ku soo aroortay wa hiya mutaawalatun waa mid la awilay weeyaan axaadiidtaasi maxmuulatun calaa man awsaa bihaa waxaana lagu xambaaraya lagu fasirayaa qofkii dardaarmay hala iisoo ooyay yidhi kaasaa lagu fasiraya sidai ahaan jirtay xarabta caadadeedii ay ahaan jirteen waama wannahyu inamaa huwa can albukaa'i aladii fiihi nadbun aw niyaaxa ammaan ama qaylo ay ku jirto kaasaa la iska nahiyey wاdaliilu عalى jawaazi الbukaaءi bغayri nadmi walaa niyaaxa axaadiiثu kahiiraة minha waxaa ka mid a عn ibni cmr radي allahu canهuma ana rasuula اllahi sal ه alay slam caada sacd bna cubaada sacd bnu cubaad uu booqday wa macahu cabdالرaحman bn cawf wasacd bn abi waqaas cabdullahi bni mascuudi radi allahu canhu isagoo raggaasu la jiraan uu booqday fabakaa rasuulu llahi salى اllahu عalayh wali wslam rasuulka alle waa ooyey falama ra'a alqowmu buka'a rasuuli llahi salى اllahu alayhi waalihi waslama bakow markay raggii arkeen oo inta nebiga salى اllahu alayh waali wasalam yo iyaguna ooyeen faqaala markaasuu yidhi alaa tasmacuun miyaydaan maqlaynin yani maqla waxaan idin leeyahay in allaha laa yucadibu bidamci اlcayni walaa bixusni اlqalb alle uma cadaabo isha ilmaynteeda iyo qalbiga murugadiisa toona walaakin yucadibu bihaada kanuuse u cadaaba aw yarxam mise waa u dhaafa wa ashaara ilaa lisaanihi kolkuu haadaa lahaana carabkiisuu farta ku fiiqay muttafaqun calayh waxaanu ku iman doonaa mar labaad raqam alif wa situmiya alaaa wa sitiin وعن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaليه وسلم rufica ilayhi waxaa loo soo dhiibay ibnu bnatihi wiilkii gabadhiisa ayaa loo soo dhiibay wiilkii gabadhiisaa loo soo dhiibay wa huwa fi lmowt canugaasuna uu geerida ku jira yani uu geeriyoonayo oo dhimanayo sakaraadayo fafaadat caynaa rasuuli llahi sal ly slam waxaa ilmaysay indhihii nabiga alle sala allahu alيyh waali slam faqaala lahu sacd maa hada ya rasuula allah faqaal hadihi raxmat jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadih wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi araxmaan muttafaqu calayh allahuma arxamna fainaka anta bina raaxim marka kaasna waa kiina soo hormaray oo mar dhoweydna uu noo soo hormaray qayb ka midihi mar horana isaga oo dhammaystiran oo dheer inoo soo horumaray wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam dakla calى bnihi ibraahim radia allahu canhu wiilkiisi ibraahim ahaba u soo galay wa huwa yajuudu binafsihi isaguna naftiisii uu bixinayaa naftiisi ay kasii baxayso fajacalat caynaa rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla sala allahu alay alay indhihiisii eh, yaa waxay bilaabeen tadrifaani inay ilmeeyaan faqaala lahu cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuula allah ma adiguna rasuulka allow yani adna ma ooyeysaa faqaala markaasuu yidhi yabna cawf ina cawfow inamaa inahaa raxmatun tani waa raxmad wain uma atbacahaa biuqraa damco kaloo haddana ka dabageeyey faqaala markaasuu yidhi ina alcaynata tadma ishu waa ilmaynaysaa wlqalba yaxzan qalbiguna waa murugoonayaa walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbanaa rabbigay wax raalligeliya mooy wax kalena ma dhahayno wa inaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzuunuun annaguna tegidda aad naga tegayso ibraahiimow waa la murugaysannahay rawaahu albukhaariyu rawaa muslimu bacdahu walaxaadiidu fi lbaabi kahiirat fi saxiixi mashhuura wallahu aclam baabu lkafi camaa yara can maa yaraa fi lmayiti min makruuh inuu ka aamuso oo uu qariyo qofkan kada dhintay waxa ka muuqanaya waxyaala la necbaysta ah isagoo suuraddiisu ay doorsoontay iyo isagoo yani calaamad aan fiicneen lagu arkay waxyaala sidaasa ama waxyaalaha oo ka imaanaya calooshiisi waxyaala sidaas oo kale ah in loo xilqariyo oo laga aamuso aan la sheeg sheegin can abi raaficin aslama mawlaa rasuuli llahi sal sl abi raafic magaciisa aslama dhihi jira mawlaa rasuuli llahi sala allahu alيyh wali wasalam ahaa ana nabiy ana rasuula اllahi sala allahu alيyh wali wasalam qaal man gasla maytan qofkii qof dhintay dhaqa fakatama calayhi oo qariya gafara allahu lahu arbaciina mara afar goor ba alla u dembi dhaafaa rawahu alxaakimu wa qaal صaxiixu calى sharطi muslim waqad صaxiixu calى arbaciina mara soma صaxiixun calى sharطi muslim marka waxa weeyaan xadiidkan kada dahabina waa ku waafaqay waana sidaa ay yidhaaheen oo xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ من غسل ميتا فستره ستره, ستره, ستره الله من الذنوب ومن كفنه kasaahu allahu min الsundus xadiidkaas marka isaguna xasan weeyaan oo xasanahu الشheikh الألباني في صحيح الجامع الصغير وسلسلة ميتا فستره ستره الله من الذنوب فستره فستره ستره الله فستره ستره الله ستره الله من الذنوب الطبراني في يا الطبراني في الجامع الصغير آه. طيب baabu الصلاaةi عlى الmيت وتشhيiعihi وxضuuri dfnihi و karaahaةi اتibaaci النisaaءi الjanaaئز kutukadashada qofka dhintay lagu tukaday iyo sagootintiisa lasii raaca iyo faasidiisa oo lala joogo iyo naaga inay soo raacaan necbaysiga sharcigu necbaystay waqad sabaqa fadlu tashiic tashiica fadigiisa waa noo soo horumaray wacan abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam man shahida janaazatan man shahida aljanaaza qofkii janaazada soo xaadira ee la jooga xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado eh, falahu qiraatun hal alqiraad buu leeyahy qiraadku wax sunida wax lagu miisaamo bu hayaan marka hadda hal qayb oo ajriya baa laga wadaa wa man shahidahaa qofka la jooga xataa tudfana ilaa laga aasana falahu qiraataani laba qiraad buu leeyahay qiila wama alqiraataani qaala midlu ljabalayn alcadiimayn muttafaqun caleyh laba buuroodoo waaweyn yay laba la kala yihiin labadaa qiraad marka qiraadkii qataaticda yaryarahay wax lagu miisaamo ahaa kankadu looma jeeda waxa un laga wadaa Ah, waxaa laga wadaa eh, mxu ahay hal qayb iyo laba qayboodii baa laga wadaa wacanhu radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal man itabaca janaazata muslimin iimaana waxtisaaba qofkii raaca qof muslima janaazadii raaca oo iimaan xaqnimadeeda iyo walaaltinimada ka dhexaysa iyo uu rumaynayo iyo ajri doon alla oo ajri agtiisa ajri kaga doonanayo qofkii u raaca wa kaana macahu oo la jira xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado wayufraqa min dafniha oo la dhameeyo aaskeedana la dhammeeyo fainahu yarjicu min alajri biqiraatayn ajriga wuxuu kala noqonaya laba qiraad buu ajri ula la noqonayaa kullu qiraatin qiraad waliba uu yahay mithlu uxudin buurta uxud ahoo kale uu yahay waman sallaa calayha qofka ku tukadana fainahu yarjicu uma rajaca haddana noqdo qabla an tudfana intaan la aasinna fainahu yarjicu biqiraad hal qiraad buu la noqonayaa rawaahu albukhaariy axaadiida markaa baabkan kada ku saabsanna waxaa aada u fara badiyey oo shawaahidda xadiidkan kada wariyey inkastoo saxiix ba shawaahid aan u baahnayn waxaa sheegay muxuu ahay alalbani fi saxiix jaamic sagiir ayuu ku sheegay وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا waxaana laga reebay annaga haweenkaa janaazada inaan raacno laakiinna lagama xaraamaynin oo nahyigaasu nahyi jaazim ah ma aanu ahayna nahyu karaaha ayuu ahaa muttafaqun calayh wa macnaahu lam yushadad fi nnahyi laguma adkaynin nahyigana laga nahyinayo kamaa yushadadu fi lmuxaramaat waxyaalaha xaaraamta sida loogu adkeeyo nahyigeeda na laguma adkaynin ee si fudud ayaa nalooga nahiyo sida waxyaalaha makruuhaadka laysaga nahiye ah baabu istixbaabi takfiiri اlmusaliina clى اljanaaza wajacli sufuufin halaaثatan faakar in loo badiyo in loo badiyo qofka dhintay ee salaada loo badiyo iyo in sufuufteeda xataa hadday yar yihiin la qaybiyo oo saddex saf iyo laga dhigo iyo wax kasii badanaani wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slm ma min mayitin yusallii calayhi ummatu min almuslimiin yabluguuna mi-a kulluhum yashfacuuna lah ilaa shuficuu fiihi rawahu muslim ma jiro qof dhinta oo yani muslima oo janaasadiisa ay ku tukadaan jamaaca muslimahoo boqol gaadhaya oo dhammaantood u wada ducaynaya o u wada shafaaco qaadaya ilaa alle subxaanahu watacaala waa ka aqbalaa shafacadooda waa ka aqbalaa rawaahu muslim xadiid kale marka isaguna wuxuu dhahaya man sallaa calayhi mi-atu min almuslimiin gufira lahu waa loo dembi dhaafaa oo waxaa wariyay kaana ibnu maaja baa wariyey waana saxiixo saxiix jaamic sagiir iyo axkaam aljanaa-is ayuu muxuahay ku uu ku wari ku saxiix yeelay asheikh alalbani xafidahu llahu tacaala وعن بن عباس رضي الله عنهma qال سمعtu رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول ma min رaجuل مسلم يmuut ma jiro nin mslimahoo dhimanaya haweentuna waa un lamide fayaquumu عalى جanاaزati أربcuuna rajuلا ay janaazadiis istaagaan afartan nin laa yushrikuuna biاllahi shay-an alla waxba u shariig yeelaynin ilaa shafacahum اllahu fiihi ila alla waa u ka shafeeca aqbalaa rawaahu muslim kii hore markaa wuxuu ahaa boqol bay ahayd kanuna afartan buu sheegay kanaa marka waxaa weeyaan kanaa kasii tiradana kasii yar wa can marsad bni cabdillahi alyazani abulkhayr alyazani qaala kana malik bnu hubayrata radia allahu canhu saxaabiga malik bnu hubayra la yidhaaho wuxuu ahaa idaa sallaa cala aljanaaza markuu janaazada ku tukado fataqaala annaasa calayha dadka uu yaraysto jamacada iyo mid uu yaraysto jazaahum calayha alaaata ajzaa saddex qaybood buu qaybinayay laba laba iyo hal hal iyo isu taaga buu dhihi jiray marka sidaas ugu tukan jiray uma qaala markaasuu wuxuu dhahay qaala rasul lah sal ly slam man sallaa calayhi alaaثatu sufuufin faqad awjab qofka ay ku tukadaan eh, muxuha saddex saf jannuu waajibsaday saasuu dhihi jiray rawaahu abu daawuuda wtirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidku eh, sax weeyaan inta hore ee eh, mawquufka ah ee malik ibni hubayra ficilkiisa iyo radia allahu canhu waa xasan oo sida alimaam eh, tirmidi radia allahu canhu uu sheegay laakiin inta dambe mawquufkii iyadu daciif weeyaanoo dacafahu alalbani fi daciif ibni maaja wa daciif aljaamic الصaغيir wa kitaab الjanaa'iz wa muxuu ahaa daciifi abi daawud intaba waa ku daciifiyey marka marfuuc ahaan bay daciif u tahay laakiin inta mawquufka ah oo iyadu qaybinta malik ibni hubayra radi allahu canhu inuu sidaa yeeli jiray ah intaasu waa xasan iyadu waxaana kaa la mid ah rasuulku sal lla alay slam canug yaroo abu طalxa uu dhalay marka ay ku tukanayeen isagi iyo abu طalxa iyo anas iyo way isgadaal joojiyo qof qof bay u joogsadeen ismayna garab joogsanin baabu marka taas malik mxua sida uu sameeyey taas ayaa shaahid u noqonaysa mawquufka weetiisu lakin ka marfuuca baa shaahid u noqon karaya waxaa marka jira xadiid halka kada oo cajiib ah xadiidkan kaduna waxaa weeyaan waxaan ka soo qoray kitaab صaxiix aljaamic الصaغيir ayaan ka soo qoray silsilaة اaxaadiid الصaxiixa lisheikh اlalbani iyo صaxiix ibn maaja iyo musnad axmed iyo wuxuuna xadiidkaasu uu ka digayaa in janaazada masjidka loogu tukado masjidka lasoo geliyo xadiidkuna wuxuu leeyahay man صalىa عalى janaazaة fi اlmasjid falaysa lahu shay waxba male yani wax ajra male marka waa xadiidkuna waa saxiix xadiidka um lmuuminiina caaisha radi allahu canha iyadu marka waxay sheegi jirtay inuu rasuulku sala allau alay waslam ilmo baydaa sahl iyo suhayl radi allahu canhuma inuu masjidka ugu tukaday marka kaasuu ficilka nebiga u sala alla alay slam iyaduna way ugu tukatay sacd ibn abi waqaas markuu dhintay masjid ay soo gelisay laakiin ficilkii nebiga sal sida u badnaydna halkaa mar mooyaane labada nin un mooyaane waxay ahayd inuu dibadda ugu tukado oo meel masjidka hortiisa oo musalla aljanaa'is la yidhaaho loogu tukado marka sunnadiisii muxuu ahaay manhajkiisii daa'imka ahaa kaasuu ahaa xataa hadday bannaan tahay oo kolkol in loogu tukado mooyaane in caado laga dhigto muxuu ahay masaajidda lala soo doonto waa laga fiicanya marka hadigii nebiga sala allahu alay slam itibaaciisa waxaa ku fiican in masaajidda hortooda looga sameeyo sidii meeshii muxuha masjidka nebigu sala allahu alay wasalam uu lahaa ee musalla ciid la dhihi jiray oo kale in halkaa loogu tukado baabu mas'aladan waxaa aad iyo u faahfaahiyay sheekh alalbani fi kitaabi axkaam aljanaa'iz wa bidaciha baabu maa yuqra'u fi salaati aljanaaza sida loogu tukanayo waxa la aqriya yani weeyaan marka wuxuu leeyay yukabiru arbaca takbiiraat afar goor buu horta takbiiranaya yatacawadu bacda aluulaa midda hore gadaasheeda waa cawdubilaysanaya uma yaqra'u faatixata alkitaab faatixatu alkitaab buu aqriyayaa uma yukabiru ahaaniya mar labaad buu haddana takbiiranayaa uma yusalli cala nabiy sal ly sl nabiguu ku salliyayaa uma yaquulu markaa fayaquulu wuxuu dhahayaa allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed walafdalu an yaquul an yutimahu biqowlihi kama salayta calaa ibraahima ilaa qowlihi innaka xamiidu majiid oo salaada ibraahimiyada la yidhaaho ee nebigu sala allahu alayh waali slam markii la weydiiyey kolkaan salaadeeda dhexdeeda kugu salliyayna seen kugu sallina uu saa dhaha uu yidhi in la yidhaha baa fiican wa walaa yafcalu maa yafcaluhu kahiiru min alcawaam fii qiraa'atihim qaar badan oo caamadii siday yeelaan oo ay aqriyaan ah in allaha wa malaa'ikatahu cala annabiy aayadda inay aqriyaan ah ma yeelayo fainahu laa tasixu salaatuhu ida اqtasara calayha hadduu iyada ku gaabsado oo aanu salliga nebiga sal اlau alay slam ku darin kuma asaxayso uma yukabiru haalia mar saddexaad buu haddana takbiiranaya wayadcuu lilmeyit meydku u ducaynaya walilmuslimiin bima sanadkuruhu min alaxaadiidi in sha allahu tacaala xadiidka soo socotay ducadii nebiga sal اlau alay slam sheegi doono yuu ugu ducayn doonaa uma yukabiru araabica midda afraad ba haddana takbiiranaya wayadcuu waana ducaynaya wa markaasuu marka ka baxaya marka laba goor baa la ducaynayaa bacda athaalita wa bacda araabica wa min axsanihi ducada inta u fiicanna waxaa ka mid a allahuma laa taxrimna ajrahu ducada intan dambe afraad gadaasheeda allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu intaas in fiican ka mida oo ila way soo aroortay wاlmukhtaaru sida la doortayna an yuطawila ducaaءa ducada inuu dheereeyo weeyaan bacda الraabica khilaafa lima yactaaduhu akar الnaas ya fi raabica yani bacda araabica weeyaan bay ka dhigan tahay khilaafa ma yactaaduhu akar الnaas lxadiiثi bni abi أwfى aladi sanadkuruhu in shaء allahu taعaalى xadiidu cabdillahi bni abi awfa radi allahu canhuma ee aan sheegi doono ayaa wuxuu sheegayaa in midda ugu dambaysa ee salaamo naqsiga ka horreysa dabadeedana ducada la dheeraynayo laakiin dadku caada iska yihiin iska leeyihiin ila al'aan maxuaha xarmeynka iyo meel walbaba midda dambe kolkii la takbiirsado waxaad moodaa in salaamo naqsigaba lala xifdisinayo wa ama alabciyatu almaahiratu bacda takbiirati ahaaliثa fa minha waxaa ka mid a ah adciyada lasoo naqliyay ee rasuulka laga soo guuriyey ee takbiirta saddexaad dabadeed waxaa ka mid ah can abi cabdiraxmaan cawf bni malik alashcri radia allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sal lla alay slam calaa janaaza rasuulka alla janaazu ku tukaday faxfidtu min ducaahi ducadiisa waxaa ka xifdiyey wahuwa yaquulu isaguna uu leeyahay allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu mxsuuriyadiisa alla wanaaji weeyaan wa wasic mudkhalahu meesha la gelinayaan allow waasici waa qabrige waqsilhu bilmaa'i waalthalji waalbarad allow ku dhaq biyo iyo baraf iyo dhagax biyaale waa dhagax barafka yaryar wey isaguna wanaqihi min alkhaطaaya ka nadiifi dunuubta kamaa naqayta athawba alabyada min addanas sa uga nadiifsa marada cad wasakda waardilhu daaran khayra min daarih ugu bedel guri oo gurigiisa ka fiican wa ahlan khayra min ahli cid ciddiisa ka fiican wa zawjan khayra min zawji haweeney haweenaydiisa ka fiican waadkhil janna waacidhu min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar xataa tamanaytu cawf baa le radi allahu canhu ilaa aan ka tamaniyey an akuuna ana dalika almayit inaan anigu maydkaas noqon ama xaal ninka saa loogu ducaanayo u noqon weyda ilaa an is idhi rawahu muslim ninkaasuna waxaan filayaa inuu ahaa cabdullahi dilbijaadayn inuu ahaa baan filaya cabdullahi bn muqafal adeerkiisa ahaa oo ku dhintay xisaarkii bani qurayda rawahu muslim وعn أbي هurayرaةa وأbي qتاadة وأbي إbrاhيم الأشhلي عن أbيهi وأbوه صحaabiي أbو إbrاhيم الأشhلي nisba ilaa bani cabdilashhal oo waxaa weye raxatu min alansaar wuxuu leeyahay radia allahu canhum can nabiy sal ly slm sallaa calaa janaaza janaaza ku tukadaya faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma kfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana washaahidina wagaa'ibina alla u dembi dhaaf kaayaga nool iyo kaayaga dhintayba alla u dembi dhaaf iyo kaayaga yar iyo kaayaga weyn kaayaga lab iyo kaayaga dhadig kaayaga joog iyo kaayaga maqan allahuma min axyaytahu mina allow qofkaad noolaysa anaga nagamid aad dayso nala ku dayso faaxyihi cala alislaam islaamnima ku noole waman tawafaytahu mina fatawaffahu cala aliimaan qofkaad oofsatee naga midana iimaan ku oofso allahuma laa taxrimna ajrah allow ajrigiisa ha naga qadinin walaa taftinna bacdahu gadaashiina hana fidnaynin walaa tudilana haddii layidhaana waa la heli karaaye rawaahu tirmidiyu min riwaayati abi hurayrata wاlashhaliy wa abu daawuuda min riwaayati abi hurayrata waabi qataada qaala alxaakim wuxuu yihi xadiidu abi hurayra صaxiixu calى sharطi الbukhaariyi wa muslim qaala الtirmidiy wa qaala albukhaariy aصxu riwaayaati hada اlxadiid riwaayaة اlashhaliy qaala التirmidiy qaala الbخaariي waxaan ku jiraa xadiidkii alaykum الsalaam waraxmat ullahi barakaatu xadiidkii saxaabada saddexdii ay wariyeen ee ku saabsanaa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ducatiisa oo qof dhintaa u ducaynayey xadiidkaa qiimayntiisii marka weeyaan xadiidku waa dhammaaday naskiisiiya marka xadiidka wuxuu leeyahay tirmidi wuxuu wariyey laba nin riwaayadood buu ka wariyey oo abu hurayre iyo abu ibraahim alashhali can abiihi ah warawaahu abu daawuuda min riwaayati abi hurayra wa abi qataada isna labadaasuu ka wariyey wa labada marka mid walbaba abu hurayra waa la jiraa radia allahu tacaala canhu waardaa qaala alxaakim abu cabdillahi naysaburi ayaa isagu wuxuu yihi xadiidu abi hurayrata saxiixun calaa shardi albukhaariyi wa muslim qaala tirmidiy qaala albuhaari tirmidi baa wuxuu bukhaari ka warinayaa inuu yidhi asaxu riwaayaati hada alxadiidi riwaayat alashhariy kuwa kalena marka waa saxiix lakiin wa kala saxiixsan yihiin qaala albukhaariy wa asaxu shayin fi hada albaab yani ducaa cala janaa'iz buu ka wadaa xadiidu cawf bni malikin radia allahu canhu xadiidku marka kolleyba saxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikhu اlalbani fi صaxiixi bni maaja wa axkaami اljanaa'iz wa mxuaha mishkaat اlmasaabix wagayriha wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slam yaqulu ida sallaytum clى اlmayit markaad qofka dhintay ku tukanaysaan faأkhlisuu lahu ducaaءa rawaahu abu daawuud ducada u khaalis yeel oo si qalbi ah ugu duceeya oo qalbi xaadir ah uga duceeya iska dabnahuna iska dhaqdhaqaajina isdhaafinina xadiidka abu daawuud baa wariyey waana xasan oo xasanahu sheikhu اlalbaniyu fi saxiix اljaamic الصaغيir wa canhu radia allahu canhu can الnabiy sal ly slam fi الsalaati clى janaa'iz inuu yidhi allahuma anta rabuhaa waanta khalaqtahaa waanta hadaytahaa lilislaam waanta qabadta ruuxahaa waanta aclamu bisirhaa wacalaaniyatiha ji'naaka shufacaa'a lah faqfir lahu rawaahu abu daawud wuxuu yidhi markaa allow adigaa rabbigeeda adigaa abuuray adigaa islaamnimada ku hanuuniyey adaa nafteedii qaaday adigaana nagu og wax u qarsooniyo wax u muuqdaba waanan kuu nimid inaan anagu u shafaaco qaadayne e ku dembi dhaaf rawahu abu daawud xadiidka laakiin waa daciif oo dacafahu sheikhu اlalbani fi daciifi abi daawuud wuxuu leeyahay daciif abu daawud buu ku daciifiyey wa can waasila bn اlasqaci radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu اllahi sala اlه alay slm calى rajuli min almuslimiin rasuulka allah nagu tujiyey nin muslimiinta ka mida fasamictuhu yaquulu isagoo le baan maqlay allahuma ina fulana bna fulani fii dimatika waxabli jiwaari faqihi fitnata alqabri wacadaaba alqabr wa anta ahlu lwafaa'i wacadaaba annaar وأnta أهل الوفاء والحمد اللهma اغfir lah وارحمه إنaka أnta الغفور الرحيم rawاه أبو dاود waxaan marka wuxuu dhahay buu leeyahay allow hebelkii in hebelahaayo fii dimatika magantaadii weeyaan aduu magankuu yahay cahdigaagiibuu ku jira wa xabli jiwaarika iyo magangelyadaada ee muxuu ahaa xadhigeediibuu ku jira aduu ku magan yahay faqihi cadaab الnaar cadaab alqabri allow ka ilaali cadaabka qabriga wa cadaab الnaar wa anta ahlu lwafaa'i wاlxamdi aduu waxaa tahay midka muta inuu ballanta oofiye iyo lagu xamdiye ah allahuma faqfir lahu allow dembi dhaaf arxama u naxariiso fainaka anta algafuur الraxiim waana xadiidku saxiix weeyaan saxaxu sheikhu alalbaniy fi saxiixi sunan ibni maajah wa axkaam اljanaa'iz وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له gabarhtiisa janaazadeed ayuu ku takbiirsaday arbaca takbiiraatin afar takbiiradood faqaama bacda araabica tii wuu taagnaa takbiirta afraad dabadeed ka qadri maa bayna takbiiratayn laba takbiiradood inta u dhaxayso oo kale yastakfiru lahaa wayadcuu soo u dembi dhaaf alle uga dalbaayo oo oo u ducaynaya uma qaala markaas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam yasnacu haakadaa saasuu yeeli jiray rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam wa fii riwaayatin kabara arbacan afar buu takbiirtay uma makata saacatan saacad buu taagnaa yani cabaar buu taagnaa saac baar buu taagnaa uma xataa danana ilaa aan uga malaynay annahu sayukabiru hamsan inuu shan takbiirsanayo mid shanaad uu ku darayo uma sallama waa salaama naqsaday can yamiinihi wa can shimaalihi midigtiisa iyo bidixdiisuu ka salaama naqsaday falama insarafa qulnaa lahu maa haada kolkuu kasoo baxay baa maxaan tanu maxay tahay qaala markaasu wuxuu yidhi laa ziid inii laa aziidukum calaa maa ra'aytu rasuula allahi sal ly slm yasnac anu waxba idinku dari maayo rasuulka alla sala allahu alayh waali slam siduu yidhi waxba idinku dari maayo mise wuxuu yidhi haakadaa sanaca rasuul lah sal slam sidaasuu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu sameeyey buu yidhi rawaahu alxaakim waqaala saxiixu lisnaad xadiidun saxiixin ayuu yidhi riwaayadantada riwaayada alxaakim waa riwaaya daciifa riwaaya daciifa weeyaan oo alxaakim hadalkaa uu yidhiha waa mxaa saxiix weeye uu yidhi fiihi nadar sida uu alalbani uu yidhi waxaase marka iyadu riwaayantada marka daciif weeyaan laakiin riwaayo kale oo saxiix oo kan tan waxoogaa khilaafsan ayaa jirta oo tan sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhaaho ibraahim ibn yaziid alhajari ninkaasuna waa nin daciif oo sayi lxifdi ah laakiin riwaayo kale oo nin abu yacfuur la yidhaaho wuu ka wariyey cabdullaahi bni abi ofa qadiyadan kaga wariyey ayaa wuxuu dhahaysaa waxay iyadu dhehaysaa janaazadiibuu kolkuu ku tukadayba afar goor takbiirsaday markaasuu cabaar haddana taagnaa iyo isagoo u ducaynaya markaasuu kolkuu ka baxay buu wuxuu yidhi ma waxaad ii malaynayseen mid shanaad inaan ku darayo markaasaan idhi maya markaasu ina rasul ه sl kana yukabiru arbaa ina rasul s sm kaana yukabiru arbacan lafdigaas ayaa isagu saxiixa oo bayhaqi uu wariyey marka riwaayatu abi yacfuur baa saxiixa ah ee riwaayatu ibraahim alhajari oo midii xaakim uu wariyey ah iyadu daciifo weeyaan xaakim ardaygeeda saasoo mxu ahay albayhaqi riwaayadiisa ayaas iyadu saxiixo marka riwaayadaas waxaa weeyaan riwaayada bayhaqi wuxuu leeyahay ninka abu yacfuur la yidhaaho shahidtu shahidtuhu cabdullahi bnu abi awfaan la joogay wa kabara calaa janaazatin arbaca isagoo janaaze ku takbiirsada afar goor uma qaama saacatan si afraad dabadeed buu cabbaar taagneeye yadcuu isagoo u ducaynaya uma qaala markuu ka baxay buu wuxuu yidhi ha tarawnii akukabiru hamsan qaaluu laa qaala ina rasuula اllahi sal ly slm kaana yukabiru arbacan sidaasuu yihi marka saas baa midaasaa saxiixa ah mid walbaba wuxuu usoo deliishanayo oo in midda afraad dabadeed uu cabaar taagnaa maxaa ibnu abi ofa waa saxiix weeyaan laakiin sidaasuu yeeli jiray de nebigu sal lla alay slam yaan saxiix ahayn ee nebigu sal l sl afar buu takbiiran jiray saas waa isudheegay baabu lisraaci biljanaaza la degdega lala degdego oo lala laxaagsado janaazada oo dhaqso loo aaso can abi hurayrata radi allahu canhu can nebiy sal l slm qaala asricuu biljanaaza la dhaqsada janaazada fain taku saalixatan hadday tahay mid fiican hadday tahay fakhayrun tuqadimuunaha ilayh waa khayr oo aada naftiinna u qadimaysaan weeyaan wintaku siwa dalika taa waxaan inaday tahayna fasharun tadacuunahu can riqaabikum muttafaqun caleyh waa shar oo hordiina ka tuuraysaan weeyaan ka takhallusaysaane yani kollayba faa'iday idin leedahay hadduu qof fiican yahayna isagay faa'ido u leedahayoo khayrka sugaaya ee qabriga ku sugaaya baad u dadejinaysaan ee ha ka daahinina hadduu mid xun uu yahayna sharkan kada aad sidaane qoorta idin saaran ayaad iska takhallusaysaan godkiisa iskaga ururinaysaan rawaahu fii riwaayati limuslim fakhayrun tuqadimuunaha calayhi riwaayadii hore ilayhida bedelkeediiyu calayhi u dhahay وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qال kاna النبي صلى اه علي سلم يquل إda وضعت الجناaزة markii جناaزada lasoo dhigo فاxتmلha الرiجaaل عlى أعناaqهم ay dadku qoortooda raggu qoortooda ku qaadaan fain kaana صاaلحaةa qاala qadimuuni hadday mid fiican oo khayr la-ay tahay waa la tusayaa ilan mxaa waxa ka horeeya la tusayaa nicmehe hore ii wada hore ii wadahay daahinina bay dhahaysaa wain kaanat kayra saalixa qaalat liahlihaa ciddeeda waxay ku dhahaysaa yaa weylahaa ayna yadhabuuna bi allaha ogtay xaggeed la aadayan xaggeed la aadaysaan yasmacu sawtaha codkeeda waxaa maqlayaa kullu shayin ila alinsaan walow samica alinsaan hadduu insaanku maqli lahaana la saciqa waa suuxi lahaa mise waa dhiman lahaaba rawaahu albukhaari waana soo marray oo afar boqol afartan afar baan ku soo marray baabu tacjiili qadaa'i dayni cani ilmayit daynta ka gudideeda oo la dadejiyo meydka laga gudaayo wاlmubaadarati ilى tajhiizihi diyaarintiisa oo loo degdego ilaa an yamuuta fajأatan inuu si kadaa ku dhinto oo fayutraka xataa yutayaqana mawtuhu la maleeyo inuu suxrin ku maqan yahay ah sidaas oo la shakiyo oo dhakhtar iyo wax ah sidaas iyo alaab iyo wadnaha iyo lagu qiyaas aan lahaynin oo marka loo malaynayo iska suurowda inaa inuu suuxdin ku maqan yahay kolkaa isaga ilaa laga hubsanayo waa loo yarkaadinaya laakiin kolba kolkii la hubsado waa inaan loo sii daahdaahine la iska dhaqsado oo sidii muxuu ahay makwihiisa akhiirkaa loo geyn lahaa loogu dhaqsado can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy slى اllahu alيyh wali waslama qaal nafsu lmu'mini mucallaqaة bidaynihi xataa yuqضىa canhu qofka mu'minka ah naftiisa waxay u xidhan tahay oo loo haystaa u rahman tahay dayntiisa ilaa ilaa laga gudo oo darajadiisii muxuha lagu sii dayn maayo ilaa daynta laga gudo marka waa inu daynta horay looga gudo hore looga dhaqsado rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiidkuna xasan waa ka wan yahay waa صaxiix صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa can xusayn bni waxwax radي allahu canhu ana طلxaةa bna الbaraaءi radي allahu canhu marid faataahu الnabiyu sal ه alay slm yacuuduhu nabiga u yimi isagoo booqanaya faqaala markaasu wuxuu yihi inii laa araa طلxaةa ila qad xadaثa bih اlmowt طalxa u malayn maayo inuu geeri kusoo degtay wax kale u malayn maaye fa aadinuunii bihi isoo ogeysiya markuu geeriyoodo wacajiluu bihi dedejiya fainahu laa yanbagii lijiifati muslimi an tuxbasa bayna dahraanay ahlih qof muslima muxuu ahay meydkiisa kuma habboona in lagu daahiyo cidiisa dhexdeeda rawaahu tirmi abu daawud abu daawuud baa xadiidkan wariyey oo waa xadiidku waa ضaciif وضacafahu sheikh اlalbaniy fi ضaciif الjaamiع الصغيr wa silsilaة الأxaadiiث الضaciifa sanadkiisa laba qof oo majhuul ah ayaa ku jirto marka saasuu daciif la noqdo baabu almawcidati cinda alqabr wacdiga dadka lagu wacdiyo qabriga dushiisa dadkan reer banaadir soomaalida reer banaadir caado fiican bay xagga ka leeyihiinoo kolkii qofkii la aaso ayaa dadka culimmadooda ehe joogaayo ay dadka waxu sheeg sheegaanoo sabirka ku gubaabiyeenoo ay ku kor wacdiyaan qabriga dushiisa waana caado fiican taas waa fiican tahay oo tan eh, muxuu xadiidkan uu sheegi doono bab اlmawcidati cinda اlqbr can caliyi radi allahu canhu qaala kuna fi janaazatin fi baqiici اlqarqad janaaza baan joognay oo meeshaas baqiici lqarqad la yidhaha lagu aasayo qarqadkuna waa kaan sheegnay geed qodaxal oo meesha ka baxay inuu yaho shajarulyahuud la yidhaha fa ataanaa rasuulu lahi sal slm rasuulka allaa noo yimid oo faqacda waa fadhiisan waa fadhiistay wa qacadnaa xawlahu hariirihiisa ananu farfadhiisannay wa macahu miksara wuxuu haystayna bakoorad ul gaaban oo mxuah dhulka lagu cuskado yaa miqsara la yidhaahaa oo darafteeda soo qalloocan tahay markaasuu fanakasa waa foorarsado hoos buu u fooransaday wajacala wuxuu bilaabay yankutu bimiqsaratihi inuu dhulka ku faarfaaro ushiisaas bakooradiisa uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa minkum min axadin ilaa waqad kutiba maqcaduhu min annaari wa maqcaduhu min aljanna idinka idinkuma jiro qof ilaa booskiisii jannadiiyo booskiisii naartaba waa lagu qoray qof waliba jannadana boos buu ku waa ku qoran yahay naartana boos buu ku leeyahay waa ku qoran yahay walciyaadu billah min annaar nas'l llah aljanna wanacuudu bihi min annaar faqaaluu markaas odhan yaa rasuula allah afalaa natakilu calaa kitaabina oo miyaanaan isku halaynaynin kitaabka iyo warqadii hore oo aanaan camalka iska daynaynin faqaala markaasuu uhi icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah mid waliba waxaa alla u howl yaraynayaa wixii loo abuuray wadakara tamaama alxadiid muttafaqun calayh xadiidka tamaamkiisana marka wuxuu ahaa inuu aayaddii u aqriyey ama man kana min ahli اljanna fasayuyasaru lahu licamali ahli اljanna waman kana min ahli الnaar aw min ahli shaqaawa fayasaru lahu licamali ahli shaqaawa markaasuu aayaddii aqriyey faama man acطaa wاtaqaa wasadaqa bاlxusna fasanuyasirhu lilyusra waama man bakila wastaqnaa wakadaba bاlxusna fasanuyasirhu lilcusra baabu الducaaءi lilmayiti bacda dafnih wاlqucuudi cinda qabrihi saaca liلducaaءi lahu wاlistigfaari wاlqiraaءة ducada loo duceeyo qofka dhintay kolkii la aasay dabadeed iyo qabrigiisa agtiisa oo saacad la fadhiyo duca loo ducaynayo iyo dembi dhaaf alle looga dalbaayo iyo istikfaar alle looga dalbaayo iyo qur-aan lagu kor aqriyayo qur-aan lagu kor aqriyayadaas taasaa iyadu qalad ahoo qur-aan qabriga lagu kor aqriyaa isagu ma uu jiro xadiid oo saxiix oo ku soo arooray ma uu jiro وعn أbي cمr وqيl أbي cabdاللahi وqيl أbي leyla cثmaan بn cafاn radي الlه عnه qaala kana النabiyu slى الlه عليه وalي slm wuxuu aan jiray إida farqa min dfni الmayit qofka dhintay aaskiisa markuu ka faaruqo u dhammeeyo waqafa calayhi waa isla taagi jira waqaala wuxuu dhihi jiray istaqfiruu liabiikum wasaluu lahu tahabut fainahu al'aana yus'al rawaahu abu dawud ya istaqfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf u weydiiyo oo wasaluu lahu tahbiit in alla sugo oo qowlka xaqa ah su-aalka alla waafajiyo jawaabkiisa alla waafajiyo alla uga dalba fainahu al'aana yus'al haddaa la su-aalayahay haddaa la su-aalaya yani waxaa laga wadaa kolkaan ka tagno yani bacda qaliil rawahu abu dawuud waana xadiid صaxiixa صaxaxahu fi صaxiix اljamiع الصغيir wa can cmr bn اlcaasi radي allahu canhu qaala إida dafntmuunii faaqimuu xawla qabrii qadra ma tunxaru jazuurun wayuqasamu laxmuha xatى astaanisa bkm وأclama bima uraajicu bihi rusula rabbii rawahu muslim waqad sabaqa bituulihi raqam wuxuu kusoo hormaray sabcmiya waxda cashar yuu noogu soo hormaray jamcinisuna waxaa weeyaan waa xadiidka isagoo intan ka dheer ibnu shumaas almahri la dhihi jiray uu wariyey geeridii camr ibn alcaas iyo waxyaalu ku hadadlay saddexdii darajadood uu ka warramay iyo kaayas weeyaane marka wuxuu uhi kolkaadi aastaan tartiib ciidda iigu shuba waa ka horta yidhi markaana qabriga hareerihiisana waxoogaa jooga inta neef geela laga qalaayo hilibkiisa laga qaybinayo si aan idiin weheshado oo aan uga fakiro rususha rabbi rabbi igasoo iisoo diri doono ee ah malaa'igta su-aalka ah, si aan markataay waxaan ugu jawaabayo aan uga fakiro waana soo hormaray xadiidka wa qaala shaaficiyu raximah اllahu tacaala wayustaxabu an yuqra'a cindahu shay-un min alqur'an wa in khatama alqur'aana cindahu kaana xasanaa hadalkaas alimaamu nawowi radia allahu canhu uu leeyahay hadal ka sugan alimaamu shaafici ma aha shaafici baa wuxuu yidhi buu leeyahay waxaa wanaagsan in qur'aan agtiisa lagu aqriyo haddii qur'aanka oo dhan lagu wada aqriyana waa wanaagsan yahay sidaasuu yidhi hadalkaasu shaafici hadalkaasu kama sugna sida ay muxaqiqiintu ay yidhaaheen eh, sidan hadalkan hadal ka duwan buuna kitaabu lmajmuc isna uu ku sheegayo wuxuu yidhi eh, qwl aaabi qowl اصxaabi la qowl shaaficiy yani hadalkan aصxaab shaafici eh, culamaء اmadhab shaafici ayaa hadalka yidhi mooyaane shaafici ma aanu dhihin hadduu dhahana marka xujo ma ahaadeen oo wax daliila ma uu leh marka alimaamu axmed radi allahu canhu waxaa isagu caddeeyey inay bidco tahay in qabriga dushiisa qur-aan lagu aqriyo qul huwa allahu ko iyo toban qul walla aqriyada soomaalidu aada iyo aada mashhuur agtooda waana xadiidkiisu waaba mawduuc weeyaan marka hore saan soo sheegnay marka qubuurta marka la ziyaartana waa oon ducadii iyo salaamtii iyo kii aan soo maray marka la aasana waa duco iyo istikfaar loo ducaynayo in alla uu waafajiyo muxuu ahaaye xaqa uu waafajiyo su-aalka haabitka alla uu ku sugo iyo istikfaar inuu u dembi dhaafo iyo waxyaalahaasa loo baryayaa dadkana waa la wacdiyayaa mooyaane wax kale oo qur'aanahu la aqriyayaayo isaga ma uu jiro baabu sadaqati can اlmayiti waducaa'i lah sadaqa loo bixiyo qofka dhintay iyo duco loo duceeyo qaala allahu tacaala wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluun rabbana اغfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna bاliimaan waa suuraة اlxashri aayaddeeda tobnaad weeyaane waxayna ku saabsanayd aayadii shay-a ka hadlaayey wma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura ila akhiri waxay soo wadwadaba markaase waxay tihi kolkay alle iyo rasuulkiisi iyo dawi lqurba iyo muhaajiriintii iyo fuqaradii iyo masaakiintii iyo ibnu sabiil kuway soo sheegtayba waxay tihi wاladiina jaa-uu iyo kuwa yimid min bacdihim iyo kuwa dabadood yimid dadkaas hore ee fawjka hore dabadood yimid muhaajiriintii ansaarta iyo yaquuluuna iyagoo dhahaya rabbana اgfir lanaa waliqwaanina aladiina sabaquuna biliimaan rabbi ow noo dambi dhaaf annaga iyo walaalaha iyagii iimaanka nooga horreeyeyba noo dambi dhaaf oo fadhan marka alla subxaana wa tacaala wuxuu ammaanayaa oo uu fay-a nasiib ka siinayaa dadka dambe ee dadkii ka horreeya mu'miniinta ha u duceeya marka mu'miniinta ducada ay qaarkood qaarka kale u duceeyaan qaarka dambe ee nooli ku dhintay u duceeyaan inay faa'iido leedahay wax tarayso ayay faa'iideynaysaa aayaddu wacan caishata radi allahu canha ana rajulan qaala linabiyi sal ll ly slam nin baa nebiga ku yidhi sala allahu alيyh waali wslam ina ummi iftulitat nafsuha hooyadii nafteeda waa la dafay yani waxay u dhindhimatay si faj ah wa uraaha low takallamat tasadaqat waxaanan u malaynayaa hadday hadli kari lahayd oo dardaarmi lahayd inay sadaqo la bixi lahayd fahal lahaa ajrun in tasadaqtu canhaa ajri ma ay leedahay haddii aanu sadaqaysto aan sadaqo ka bixiyo qaala nacam markaas muttafaqun calayh ninkaasuna marka wuxuu sacd ibnu cubaada u ahaa radia allahu canhu oo hooyadii markaa sadaqu u bixiyey sadaqada hooyadii u bixiyeyna beer riwaaya way sheegtay riwaayana biyey sheegtay biyo u waqfay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam qaala idaa maata alinsaanu inqaطca camalu qofku markuu dhinto camalkiisu waa buraa waa go-ah ilaa min halaaثin saddex xaggood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa soconayso oo daa'ima oo lagu intifaacayo intuu noolaa intuu bixiyey joogto oo caynteedii iyo asarteedii joogto lagu intifaacayo ow cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo cilmi uu dad baray ama uu alifay ama uu daabacay ama uu qoray oo uu si uun dadka ay ku gaadho cilmi uu marka u nashriyey baa muxuu ahay siduu arrintaana saa ugu faahfaahiyey alimaam abu moxamed almundiri radia allahu tacaala canhu kitaabkiisa muxuaha tarkiib watarhiib ayuu marka cilmiga kitaabadiisa uu naskiyo muxuu ahaayey kitaabka laga soo guuriyo mid kale ku naqliyo iyo inay iyaduna arrintaa gelayso أو waladin saalixin yadcuu lahu walad saalix oo yani mu'mina laga wadaayo oo u ducaynaya rawahu muslim saddexdaasi markaa xadiidkan kada uu sheegay laakiin axaadiid kale oo waxaa sheegaysa intaa ka badinayso masalan xadiid baa wuxuu dhahayaa ina mima yalxaqu lmu'mina min camalihi waxasanaatihi bacda mowtih cilman nasharahu wawaladan saalixan tarakahu wamusxafan warahahu aw masjidan banaahu أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته intaasuu markaa xadiidkaas uu sheegay waxaana wariyey ibn maajah baa wariyey waana صaxiix صaxaxahu اlalbani fi saxix اljamiع الصغيr وaxkaami الjanaaئز وإrwaaء الغaliil marka waxyaalahan qofku markuu dhinto laga ajri siinayo oo ajrigiisu u soconayo saddexdan waa ka badan yihiin alxaafidu suyuuti raximahu llah isagu wuuba nadmiyey arrintaa iyada ah marka waxaana eh, kolley yani xadiidkanu saddex buu ka sheegay marka sadaqatin jaariyatintaas iyo waladin yadcu lahuda yuu ku wadaa gaar ahaan weladin yadcu lahu eh, inuu camalkii daa'imka ah u yahay marka in loo duceeyo saas ugu wada marka weladkay xadiidka uu sheegay weladka keyrkiina inuu la mid yahay ayuu sheegay kollayba nusuus ayaa jirta sheegaysa ducada loo duceeyo xataa dadka ajaanibta u ducayso inay qofka gaarayso oo ay ka mid tahay aayaddii uu soo sheegay iyo janaazada leannu isagaba duca loo ducaynayo weeyaane ay kuwaas ay ka mid yihiin amaa sadaqada xaggeeda xadiidkan kadu wuxuu sheegay iyo xadiidka kale ee sadaqada sheegaysaaba ilmuhu sadaqada uu u bixiyo waalidkiisa ayuu sheegay laakiin sadaqada dadka ajaanibta ay ah u bixiyaan ma lamid bay tahay mise la mid ma aha alimaamu nawowi allahu anhu fii kitaabi ladkaar isagu wuxuu ku yidhaahaa ijmaac weeye oo waa la mid muxuu ahaay dadka ajaanibtii sadaqada u bixiyaanna la mid weeyaan buu yidhaahaa laakiin sheekh alalbani ijmaaca waa ka murmaayo isagu wuxuu yidhaha waxa un la hubaa ilmaha unbaa la hubaa waalidkood waxay u bixiyaan inuu gaadhayo kol walbaba marka haddii loo bixiyo waalidka loo bixinayo ama keyrba loo bixinayo waxa weeyaan waa inaan laga dhigin mid waqti go-an lahoon la dhaafin karayn aan laga dhigin sida wax xuska iyo ay ku sheegaan muxuaha soomaalidu ay ku sheegaan carabigana dikra iyo waxyaalahaas ay ku yidhaahaan kaasoo kale isagu waxaa weeyaan waa mid weeyaan horta waa niyaaxadii oo la cusboonaysiinayo mustamir noqonaysa weeyaan waana shay mubtadac fi diina weeyaan oo waa sadaqadii oo waqti aanu alle u goyni rasuulkiisuna aan u goynin oo loo gooyay weeyaan marka cibaadada mudlaqada ah sideeda idlaaqeeda in loogu daayo weeyaane haddii mu'aqata laga dhigo iyadoo sharcigu mu'aqata aanu ka dhigin bidcay isu rogaysaa marka baashaas la yidhaaho xuska la yidhaaho oo reer banaadirku aad iyo aad ay ugu daran yihiin aada iyo aad ay u daryeelaan waa in la daayo waxay isu rogtay bidco iyo xumay isu rogtay hadday horteedii hore mashruuc ahaan lahayd kolay ku tahay marka waalidka waa in hadda iyo goor loo duceeyaa wixii la heli kara loo sameeyo muxuu ahay in marka xoolo la qalqalo oo maalintu dhintay lagu beego oo aan la dhaafin karayn ama maalin uun loo gooyey oon la dhaafin karaynin haddii la dhaafiyo u qaadanaya inuu maydku cadhoonayo oo meel wax lagaga dhacay oo waxyaala sidaasa marka waxay noqotay cibaado aan ma anzla allaha biha min sulطaan ayay noqotay waa in la iska daayo faraha laga qaado baabu hanaa'i الnaasi calى اlmayit dadka ammaantiisa qofka dhintay ay ammaanaan can anas radi allahu canhu qaal maruu bijanaazatin faatnaw calayha khayra janaazad bay la soo mareen rasuulka alla sala alla alay slam markaasay khayr ku sheegeen oo maxay waxay yidhaaheen qof wanaagsan buu ahaa liyo rasuulkiisu jecla fa qaala nebigu sal ly slam wajabat way waajibtuu yidhi uma maruu biuqraa haddana tu kalay la soo mareen fa asnacu calayhaa sharan shar bay kaga faalloodeen oo waxay yidhaaheen bisa rajulu kan laa yuxib allaha walaa rasuulah fa qaala nebigu sal ly slm wajabat faqaala cumar bn khaaabi radi allahu anhu ayaa wuxuu yihi maa wajabat maxaa waajibtay yaa rasuula allah laba arrimoodoo kala gadisan oo laba nin oo maydkoodii laba siyoodoo kala gadisan looga hadlaba mid walbaba wajabat uu yidhi marka waxa waajibtay maxay tahay markaasuu yidhi haadaa ahnaytum calayhi khayran fawajabat lahu ljanna wa haadaa ahnaytum calayhi sharan fawajabat lahu nnaar kan kada khayr baad kaga faallaoteenoo ku sheegteenoo janna u waajibtay kana shar baad ku faallayseenoo uga warranteenoo naar baa waajibtay antum shuhadaau اllahi fi اlard idinku markhaatigii allaa tihiinee dhulka joogay oo markhaatigiina alla waa aqbalayaa khayr iyo shar qofkaad uga markacdaanba mutafaqu calayh wa can abi lswad magaciisuna haalim bn camrin du'ali ayaa la yidhaha waadu cilmi naxw qaala qadimtu lmadiina madiinaan imid waa taabici muhadrama weeyaane fajalasuu ilaa cumara bni lkhaaabi radia allahu canhu isagoo amiiruulmu'miniin ayaan la fadhiistay fa marat bihim janaaza janaazadaa soo martay fa uhniya calaa saaxibihaa khayra qofkii laabaa waxaa lagu ammaanay khayr baa lagu ammaanay lagu sheegay faqaala cumaru radia allahu canhu wajabat uma mura biukraa mid kalaa lala soo maray oo fa uhniya calaa saaxibihaa khayra khayr baa saaxibkeedin isna lagu faalleeyey faqaala cumaru radia allahu canhu wajabat ahnaa marka la yidhaha mautne laleeyahay waa lagu sheegay weeyaan marka sanuhu ka xun iyo ka fiican ma labadaba waa noqdaa qofku wixii lagu sheego marka waxaa weeye hanaaءun calayhi marka hanaa xasan iyo hanaa sayi aa jira walciyaadu billahi min ahanaaءi sayi ثuma mura bالثaaliثa mid saddexaad baa lala soo maray fautniya calىa صaaxibihaa shara faqala cumar radi allahu canhu wajabat qala abuاlأswadi raximah اllah faqultu wama wajabat ya amiira اlmu'miniin maxaa wajabtay qaala markaasu cumar wuxuu yidhi qultu kamaa qaala nabiyu sala allahu alayhi waali wasalam waqtigaana waqtigu dadku aada u go-ayay buu ahaayo riwaaya waxay sheegaysaa isagoo dadku aada u leecanayaan yaan madiina imid markaas qisadan u dhacday markaasa wuxuu yihi cumar wuxuu yidhi siduu rasuulka alla yidhi baan idhi sala allahu alayh waali wasalam kanoo kalena marka musalsal baa la yidhahaa xaaladdii cumar uu xadiidka ku maqlay iyo xaaladduu ku wariyay baa isku mid noqotay in ayumaa ayumaa muslimin shahida lahu arbacatun bikhayr qof kasta oo muslimahoo afar qof ay uga marag kacaan oo xaalkiisa yaqaana weeyaan khayr ay uga marag furaan adkhalahu llahu aljanna alla jannaduu gelinayaa qulnaa wahalaaatun saddexna qaala wahalaaa qulnaa wahnaani labana qaala wahnaan uma lam nas'alu can ilwaaxid halka ma anaan weydiinin rawaahu albukhaariy marka maragaas marka ay furayaan waa inay mid aqoon ka mid waa inuu yahay ama mid iska dhahayaan ma aha waxaa eh, la sheegay eh, reer banaadir qaarkood eh, culimmada qaarkood kolkii qofka la aaso inay dadka dhahayaan ahlu khayr buu ahaa dhaha ahlu khayr buu ahaa dadku iska dhahayaan marka iska dhaha saa kale ma shaatu zuur inay taasu noqotaa suurowde hadduu faasiq ahaa dad aan waxba ka warhaynin carabka sidaa iska yidhaaheen may ahaa baabu fadli man maata lahu wlaadun صigaar fadliga uu leeyahay iyo ajarka uu leeyahay qofka ay u dhintaan caruur yaryaro can anasi radi allahu canhu qala qala rasuulu lah sal alay slam maa min muslimin yamuutu lahu halaaثatu lam yabluguu اlxins ma jiro qof muslimah oo ay u dhintaan saddex ilmood oo aan qaan gaadhin waqtigii dembiga lagu qoraayay aan gaadhin ilaa adkhalahu llahu aljanna ilaa alla janna unbuu geliyaa bifadli raxmatihi iyaahum raxmaddiisa uu iyagu u naxariisanayo fadligeeda ayuu ku gaadhsiiyaa awlaadda <clears throat> fadli awlaadda naxariis u naxariisanayo buu isagana ku darayaayo isagana marka jannadii baa la ku gelinayaa Ah. rawaahu ah, mutafaqu calayh ya saasuu leeyahay xadiidkan kada alimaamu nawowi radi allahu canhu wuxuu ka dhigay muttafaqu calayhi laakiin shaarixa ibnu callaan iyo muxaqinka qankada cabdulcaziiz rabax labaduba waxay leeyihiin xadiidkan kada muslim ma aanu warinin xadiidka anaska ma aanu warinin marka waxaa la keliyoobay oo gooni u wariyey albukhaari radi allahu tacaala canhu marka kanoo kale lama dhahayo muttafaqun caleyh can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa yamuutu liaxadi min almuslimiina halaaثat min alwalad laa tamasuhu الnaaru ilaa taxillata alqasam uma dhintaan qof muslima saddex ilmood oo yacni waxaa laga wadaa aan qaan gaadhin sida xadiidkii hore uu sheegay haddiise marka qofka sidaasa la helo u dhintaase laa tamasuhu الnaar naartu taaban mayso ilaa taxillata alqasam dhaartii furideedii un mooyaane dhaartii alla uu dhaartay ee uu ku dhaarto inay dadkoo dhanu jahannam wada marayaan oo alla subxaanaه wa tacala uu yihi wa minkum ilaa waaliduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya dhaartaas un furideedii mooyaane si kale kuma galaayo marka dhaartaasuna waxa weeyaan dadku inay wada marayaan yani gudbayaan siraadkaana laga wado siraadkaas uu dadkuba wada gudbaayay ee naarta dhabarkeeda a ah mooyaane si kale qofkaasu naar isuma arkaayaa muttafaqun caleyh wataxilat lqasmi qowl llahi tacaala wain minkum ilaa waariduha wlwuruudu huwa alcubuur cala siraad gudbintaa siraadka laga gudbo weeyaan wa huwa siraadkaasuna jisrun waa buundo weeyaan mansuubun calaa dahri jahannam oo la saaray jahannam dhabarkeeda la saaray caafaana allahu minha amiin وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاal ja-at imra'atun ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam haweeney baa u timid rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam faqaalat markaase waxay tihi yaa rasuula allah dahaba arijaalu bixadiidik raggii baa la tegay xadiidkaaga faajcal lanaa min nafsika yowma na'tiika fiihi tucallimunaa mima callamaka allah naftaada nooga goo maalin aan kuu nimaadno oo aada wax naga barto cilmiga alla ku baray qaala markaasuu yihi ijtamicna yowma kada wa kada maalinta sidaa iyo sidaasa kulma faijtamacna waa kulmeen faataahuna الnabiyu sala اllau alay slam waa u yimid nebigu facallamahuna mima callamahu allah wuxuu wax ka baray wixii alla uu baray buu iyagana wax ka baray uma qaala markaasu wuxuu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa min kunna kuna min imra'atin idinka idinka mid ma aha haweeney tuqadimu iska horraysiiso oo aakhiro sii geysata oo ay u dhintaan halaaثata min alwalad saddex oo ilmaha ka midihi ay maxaa iska hormarisaay ma ay jirto ilaa hadday jirto haweeney sidaasiise kaanuu waxay ahaanayaan xijaaban lahaa xijaaban min annaar naarta xijaab uga ahaanayaan haweenayd iska horraysiisa saddex ilmood oo aan weli qaan gaadhin waxay ahaanaysaa naarta xijaab uga ahaanayaan oo naari iyaga isma taabanayaan marka naarta xaggeeday ka xigayaan ma aha oo naarta ba iyagu ku gubanayaan oo iyadu ay ka badbaadaysaay macnuhu waxaa weeyaan iyaga sababtooda ayaa alla kaga badbaadinayaayo naafta suurka kaga badbaadinayaan baa looga dhigayaa faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi wahnayni labana faqaala rasuul llahi sala allau alay wasalam wahnayni labana yani labana midda u dhimantana sida oo kale weeyaan muttafaqun caleyh marka haweenka sidantadu iyagu u khaas ma ahoo ilmaha dhimaanshihiisa fadliga uu leeyahay khaas ma aho xadiidkii horeba labadii xadiidkii horeba waa sheegayaana rag iyo haweenkuba iskaga mid laakiin kolkaa iyagu la hadlaayayoo sidaasuu marka haweenka uu u magac marka sidana macnaheedu waxa weye xadiidkan kada haweenka in meelo gaaraho wax lagu baray oo awqaad gaaraho duruus la siiyo ama loo muxaadareeyo oo la wacdiyo loo sameeyo sidaasaa wanaagsan annuu ragga ma dhex fadhiisan karaan <clears throat> markii beryahaasoo aade mikrofoniyo waxba ayna jirinna codku ma wada gaadhayo Eh, haddii kolay ku tahay kolkana mikrofon ku jira kolkaa kolay ku tahay waxaa jira arrimo oo haweenka u khaas ahoo ay u baahan yihiin ragga ahlucilmiga iyo inay su-aalaan marka haddii meeshii rag uu ka buuxana raggii raggiiba uga horeynayo su-aalihii iyo wixii iyagaa ka qaadanaya marka in loo sameeyo eh, duruus noocaas oo kale a ah loo sameeyo waa mid wanaagsan laakiin waxaa jirta waqtiyaalkan kale in aada moodo inay u badan yihiin ragga haweenka waxbaraayo rag dhalinyara ay u badan yihiin rag dhalinyaro oo aada yaryar yay u badan yihiin oo waayo aragniyo iyo aan lahayn dhalinyarana had iyo goor waxay iska tahay muxuu ahaaye inay waxyaala akhtaa-i ka dhacaan iyay halis u yihiin markaasna si ayna fitne ayna uga dhicin raggaa dhalinyarada iyo haweenkaa dhalinyarada iyo fitne ayna uga dhex dhicin waxaan ku talin lahaa in lagu bedelo odayaale oo waayeella ah in lagu bedelo muttafaqun caleyhi way xadiidkan ka baabu اlbukaa wاlkhawfi cinda almuruuri biqubuuri الظaalimiina wamasaaricihim waidhaari اlاftiqaari ilى اllahi tacaala wالtaxdiiri min algaflati can dalik ooyinta la ooyo iyo cabsida qalbiga qofka oo cabsi ay gasho ciqaab alle iyo naar uu ka cabsado markuu soo maro dadka daalimiinta ah qubuurtoodii gaalada iyo kuwa faasiqiinta iyo waxyaalahaas qubuurtoodii markuu soo maro waa masaaricim yani meeshii lagu laayey meeshii lagu laayey ama jihaad fii sabiili illahi loogu laayay ee muslimiinta ay ku laayeen ama allaba subxaanahu watacaala ciqaab kale uu ugu laayay marka lasoo maro wa idhaari aliftiqaari ila allahi tacaala baahi alle loo baahan yahay muujinta la muujiyo wataxdiiri iyo isaga digid min algaflati can dalika arrintaa in laga tadsoomo oo laga daahsoonaado oo sida hadda dadku ay yeelaan badankooda ay yeelaan meelaha noocaasoo kale gaaladii ay degnaan jirtay ee lagu halaagay iyo kolkay siyaaxa iyo dalxiisi inta u tagaan oo isku sasawiraan oo ku ciyaaraan oo cunto iyo waxyaalahaasi ay la tagaan waxyaalaha sidaas oo kale ah waa in laysaga digo rasuulku sal lla alay slm siduu yeelay oo kale in laysku shabo haddii kale se waa in la iska daayo وعn cabdاللahi بn cmr radي allahu canهuma ana rasuula اllahi sal ly slm qaala liasxaabihi asxaabtiisii buu ku yidhi yani lamaa wasaluu markay gaareen weeyaan alxijra diyaar hamuud xijridii diyaar hamuud ahayd markay gaareen hamuud meeshay deganaayeen ee lagu laayay kolkii hashii alla dileen wuxuu ku yidhi qaswatu tabu kolkii loo sii socday laa tadkuluu calaa haaulaa'i almucadabiina ilaa an takunuu baakiin ha u gelina kuwaa la cadaabayo oo qubuurtoodii iyo guryahoodii ha dhex gelina ilaa inaad ooyeysaan mooyaane fain lam takunuu baakiin haddii aydaan ahayn kuwa ooyaya falaa tadkhuluu ha u gelina falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina laa yusiibukum yaanu idinku dhicin ma asaabahum wax ku dhacaya cadaabka ku dhacay iyo halagga ku dhacay ku dhicine meeshaas marka meel cadaabeed ayay noqoto cadho alla kusoo degtay marka waxay mudataa in si alle looga badbaado oo hin iyo murug iyo cabsi layska keeno mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin qaal lamaa mara rasuulu llahi sala allau alay slam bilxijri qaala laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum ha gelina kuwii naftooda dulmiyey ee la halaagy guryahoodii ha gelina beledkoodii ha gelina an yusiibakum yani khashyata an yusiibakum inuu idinku dhaco kacabsiga daraaddii ma asaabahum wixii ku dhacayo ilaa an takunuu baakiina inaad ooyeysaan mooyaane uma qannaca rasuulu llahi sala allau alay wasalam wuxuu daday oo maro ku daday ra'sahu madaxiisa wa asraca sayra wuxuu dedejiyey socodkii oo waa orday xataa ajaaza alwaadiya ilaa toguu ka gudbay ilaa waadigii tamuud u ka gudbay uu sidaa ku dhaafay ceelasheediina ceelashoodiina in laga cabo ama laga dhaansado ama maxaa cunto lagu karsado buu manciyey kuwa intay uga sii horreeyeen ku qoystay cajiin ku qoystayna cajiintii gelaha la siiya bu kitaabu adaab safar safarka adabiyadiisa buu kaga hadlayaa baabu istixbaabi اlkhuruuji yowma alkhamiisi awal الnahaar ka ugu horeeya waxaa wey adabka ugu horeeya in la baxo safarka kolkood loo baxayo maali khamiiseed oo gelinka hore ah haddii qofka u roobi karayso isagoo khiyaar uu leeyahay hadda ka horna sheegnay weeyaane oo dayuurad iyo mawcid ku xidhan iyo wax sidaas aanu raacaynin yahay isagu miduu khiyaarkiisa u safri karo kolkaas marka waa inuu waqtiga ku beego yaa fiican can kacb bni malik radi allahu canhu ana nabiya sal ly slam kharaja fii gaswati tabukin ywma alkhamiis wa kana yuxibu an yakhruja ywma alkhamiisi mutafaqu calayh waa xadiidkii anas abu xadiidkii kacb bni malik ee dherarka badnaa ee kob iyo labaatanka ah kusoo maray ee ku saabsanaa kaas weeyaano wuxuu leeyahy rasuulku sala allau alay slam gaswatu tabuuk wuxuu u baxay maalin khamiisaad baxay wuxuuna jeclaa inuu maalin khamiisaad baxo xadiidkuna mar labaad buu soo noqon doonaa isagoo lambarkiisu yahay tiscmiya amaaniin wa amaaniin wa fii riwaayatin fi صaxiixayn laqalamaa kana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaa yareed intii uu rasuulka all sal ly slm yakhruju uu bixi jiray ila fi yowmi اlkhamiis maalin khamiiseed maalin kale intuu bixi jiray waa yareed kol kol buu hayr khamiis u bixi jiray وعn skr bn wdاcة الغاamidiي الصxaabiyi radي الlه عnه أna rasuula الlahi صلى اه عlي sلم qaal اllahuma baarik لأmmatيi fii bukurihaa alla ummadayda u barakee jarmaadadeeda horay wqti gelinka hore socodkiisa bukuur la yidhaaha iyo guduw iyo wa kaana wuxuuna ahaa rasuulku sal ly slm idaa bacثa sarية aw jeyشhan bacaثahm min أwl النahaar maalinta geligeeda horu markuu jeish dirayana uu diri jiray wa kaana sakrun sakri baa markaan xadiidkan warinaya xadiidkaa ku camal falay oo kuna liibaanay marka wuxuu ahaa ninkaa sakri bne wadaacat alqaamidi la yidhaha radiallahu canhu taajiran nin ganacsataa buu ahaa fa kaana yabcaثu tijaaratahu awala nahaar wuxuu xoolihiisa uu u diraayo ganacsi u diraayo uu dhoofinayo wuxuu diri jiray awala nahaar faahraa waa hodmay wa ka hawraa maaluhu xoolihiisa way fara bateen oo camalfalka uu ku camalfalay xadiidkaa rasuulka sala allau alayh waali wasalam yo alla subxaanahu wa tacaala guul iyo liibaan ka siiyey rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku saxiix weeyaan oo saxaxu sheikhu lalbani fi saxiix jaamic sagiir baabu istixbaabi طalab rufaqa wa tacmiirihim calaa anfusihim waaxidan yuiicuunahu yutiicuunahu waxaa weeyaan inuu qofku keliga aanu soconina kolkuu socdaal aadayo uu rufaqo raadsado iyo dadka rufaqada ee safarka isu raacayaa inay nin iyaga ka mida madax ka dhigtaan oo qofkaas madaxa ay ka dhigteen ay doorteenna ayay waajib tahay daacadiis oo amiir quman intoodaas amiir quman uu u yahay وعn iبn cmr radي allahu canهuma qala qala rasul اlah slى اlه alيه alي wslam low ana الnaasa yaclamuuna min alwaxdati ma aclam hadday dadku ka ogaan lahaayeen kelinimada inta aan ka ogahay maa saara raakibun bilaylin waxda ma aanu socdeen qof musaafir qof raakib wax fushan raakibna kole da carabtu yidhahan musaafirkay ka wadaan leanna caadadooda waxay ahayd inayna lugaynin ma aanu socdeen qof musaafir iyo habeen ma aanu socdeen waxda kelidii habeenkii maalintii marka way kala daranyihin rawaahu albukhaariy xadiid kale marka isaguna wuxuu dhahayaa nahaa can ilwaxda an yabiita arajulu waxdahu sida ay mamnuuca u tahay inuu qof keligii u safro ayay sidoo kale mamnuucu tahay inuu qof keligii meel seexdo dad aanu la seexanin meel cidlaa u seexdo marka xadiidkana wuxuu leeyahay nebigu sal ly slm wuxuu reebay kelinimadu reebay inuu qofku keligii meel baryo ayuu reebay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh